bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahu wslama cla nabiyina muxamadi wcla aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala almualifu raximah اllahu tacaala masأlaة waإida xadaثa hiqaة can hiqaة bxadiiث faankara الشhaykhu samaacahu lidalika bاlkuliyati faاkhtaara bnu الصlaax anahu laa yuqbalu riwaayatuhu canhu lijasmihi biinkaarih walaa yaqdaxu dalika fi cadaalati araawi canhu fima cadaah bikhilaafi ma ida qaala laa acrifu hada alxadiida min samaacii fainahu tuqbalu riwaayatuhu canh waxaan soo haynay sifatu riwaayat alxadiid ma sifatu man tuqbalu riwaayatuhu masaladan halkan uu uga hadlayo waxaa la yidhaahdaa mas'alatu takdiibi alasli alfarca asalku inuu faraca beeniyo uu yidhaahdo xadiidkan igama warinin aniga mas'alatu takdiibi alasli alfarca asalkii waa sheekha asalka ayaa ninkii wax ka warinayo ardayga ayuu ku beeninayaa uu leeyahay waxaan ma aqaano ama ma werinin ama waa igu been abuuranaysaa iyo waxyaabahaas ayuu dhahayaa ayb masaladaas marka tafsiil ayaa ku jiro haddii raawiga sheekhu raawiga uu ku diido ninkii wax ka warinayay uu ku diido haddii raawiga sheekhu uu raawi ardaygiisa xadiidka uu ku diido ama uu ku beeniyo labo xaaladood ayaa loo kala qaadayaa inuu jasmiyey meeshaa iska dhaaf laba maskax idinkama lihiin mugta ninkan wixiisa iska sameeya idinka darsiga dhegeysta intibaahiina haddii meeshan ay jiiddo annaga wax akhrisku waqti dhumis oo noqonayo wuxuu leeyahay marka laba xaalad ayaa ku jirta mas'alada midda koowaad inuu jasmiyey diiditaanka uu diidayo inuu jasmiyey uu masalan yidhi xadiidkan aniga ma warinin ayb oo marwiyaadkayga aniga aan wariyo ma ka mid aha sidaasoo kale inuu yidhi been baad iga sheegaysaa waa jasmiyey marka uu jasmiyo waxay noqonaysaa xadiidkaas in laga istaago oo laga joogsado raawigana cadaaladiisu waxba uma dhin mayso maadaama sheekhiisu uu wax ku inkiray hadda ninkan waa daciif ma la dhahaayo laakiin xadiidka unbaa laga joogsanaa waa haddii uu sheekhu nafyiga haddii uu jasmiyey haddii uunan jasminin ee uu yidhi maalan ma aqaano laa acrifu hada alxadiid inaan aniga wariyey ma ogi waa hilmaansanahay sidaasoo kale hadday tahay taradud oo ku jirana markaas xadiidku waa la aqbalaa cadaaladda mar haddii xadiidka la aqbalay qofna cadaaladdiisa waxba u dhinni mayso labadaas xaalad ayay leedahay marka an yajzima ow laa yajzima fa idaa jazama haddii sheekhu uu jasmiyo nafyiga uu jasmiyo khalaas ayb oo xadiidkaas waa laga tawaqufa waa laga joogsana waa daciif ninkaa lagu inkirayna cadaaladiisu waxba uma dhin mayso haddii uunan jasmininna ee uu taradud iyo muujiyana xadiidkana waa saxiix cadaaladuna waa haabita masalada marka sidaas waaye khatiibu lbaqdaadi kitaabuu ka qoray masaladaas suyuudina aada usoo lakhisay tadkirat lmu'tasi fii man xadatha wanasi ayaa la yidhaha risaalo yar waaye midka uu suyuudi leeyahay ayb waxaana ku tusaaya arrinku inuu sidaas yahay culimo badan oo iyagu axaadiis warisay ayaa mar dambe iloobe way iloobeen waxay arkeen ardaydoodii oo ka warinayaan xadiidka iyaga markaasay iyagaa dib u wari jiray oo sida uu keeni doono wuxuu dhihi jiray xadathanii fulaanu cannii marka intuu dego ayuu haddana isaga isu soo fuulaya ayb mas'alatun wa idaa xadatha hiqatun nin iqa ah haddii uu xadiid sheego can iqatin nin kaloo hiqa ah uu ka wariyo bixadiidin xadiid uu ka sheego fa ankara shayku sheekhii uu inkiro samaacahu maqalkiisa lidalika xadiidkaa uu maqlay bilkuliyati sideedaba uu inkiray uu inkiro fakhtaara bnu salaax ibnu salaax wuxuu doortay annahu laa tuqbalu lama aqbalaayo riwaayatuhu canhu riwaayadiisaas uu sheeqaa ka warinaayo ma la aqbalaayo sababna lijasmihi jasmintiisa uu jasmiyey biinkaarihi inkiriddiisa uu jasmiyey walaa yaqdaxu dalika inkaarkaasi waxba dhaawici maayo fii cadaalati raawi canhu ninka isaga ka warinaya ninkan munkirka ah ninka ka warinaya cadaaladiisa waxba ma u dhimayso oo ma dhaawacayso fii maa cadaahu <coughs> wixii xadiidkaas ka soo haray yani yani xadiidkaas isagu waa daciif laakiin fii maa cadaa hada alxadiid waxba u dhilmi mayso bikhilaafi maa idaa qaala waxay khilaafsan tahay haddii uu yidhaahdo laa acrifu hada alxadiida xadiidkan aniga ma aqaano min samaacii min masmuucaatii aniga waxaan maqlay inuu ka mid yahay xadiidkan ma aqaano hadduu sidaa yidhaahdo fa inahu tuqbalu riwaayatuhu riwaayadiisa waa la aqbalayaa canhu ayb uu ka warinayo labadii xaalad unba u kala qaaday soo ma arkaysid haddii inkaarka ama nafyiga uu jasmiyo ma la aqbalayo laakiin wixii hore uu u wariyayee kale waa baaqi iyaga waa sax haddii uunan jasmininna oo sheekhu uu taradudana inuu hilmaamay baa lagu xambaarayaa riwaayo aan cillo lagu hayninna in loo daciifiyo shay muxtamal ah sax ma aha ayb wa amaa idaa nasiyahu haddii uu hilmaamo waa iloobayba hadduu yidhaha masalan fa ina aljumhuura yaqbaluunahu jumhuuru ahlilcilmi way aqbalayaan waraddahu bacdu alxanafiyati xanafiyada qaarkood way radiyeen ka xadiidi sulaymaana bni muusa can izuhriyi can curwata can caaishata ayuma mra'ati nakaxat bigayri idni waliyiha fanikaaxuha baatil qaala bnu jurayj ibnu jurayj waxa uu yidhi falaqiitu zuhriya zuhri baan la kulmay fasaأaltuhu canhu waa su'aalay falam yacrifhu ma uunan garanin wuxuu ka wadaa zuhri xadiidkaa ma aqaano ayuu yidhi oo sulaymaan bnu muusa ayuu ku inkiray laakiin markuu inkiraaye ma inkaarka ma uunan jasminin ee ma aqaano unbuu yidhi bis xanafiyadu marka waxay dhaheen xadiidkan waa daciif wuxuuna daciif ku yahay sidaas waxay yidhahdeen xadiidku waa daciif wuxuu daciif ku yahay sidaas oo waxay yidhaahdeen zuhri ayaa ninkii ardayga ka warinayay ayuu ku inkiray see ugu inkiray laa acrifhu buu yidhi oo riwaayadan qisadan ibnu jurayj ayay keenayaan awalan qisadaa daciif aba ah laftirkeeda qisadan inuu zuhri hadalkan yidhi ma aynan sugnaanin oo thaabit ma aha ibnu xajar talkhiisulxabiirka sidaasuu sheegay iyo kathiir min ala'ima ayib qisadan marka sugnaynba kow midda labaad hadday qisada sugan tahay xataa oo ay thaabit noqoto mas'aladan waa fii man xadatha wanasiya ayay geli mas'aladaasna jumhuur jumhuurulmuxadisiin waxay u qabaan haddii uu qofkan sheekha nafyiga uu jasmiyeyna xadiidku waa daciif haddii uunan jasmininna daciif ma aha laa acrifuhuna jasmi ma aha ee jasmi waxaa la yidhaha aniga waxaan ma werinin inuu yidhaha uu gooyo e, laakiin ma aqaanno waa hilmaami karaa soo maha ayb xadiidkan marka xanafiyada xadiidkan bay ka tageen dalaaladiisa waxayna uga tageen ciladan bay cillo uga dhigeen ayb saxiixana marka waxaa weeyaan ayb in qisaduba aynan sugnayn marka ragga waxaa ka mid a marka qisadan ku dhegay daxaawi oo kale ka mid a qisadan darteeda ayuu xadiidkan ku daciifiyey abu jacfar adaxaawi ayb ayb wa ka xadiidi rabiicata can suhayl bni abi saalixin can abiihi can abi hurayrata qadaa bishaahidi walyamiin sanadkan marka suhayl bnu abi saalix can abiihi can abi hurayra waa sanad muslim oo wax ku wariyo waa nuskho oo muslim oo weriyo waayo bukhaarina ma wariyo isaga ayb ayb wuxuu leeyahay marka qadaa bishaahidi walyamiin xadiidku saasuu ahaa nebigu wuxuu xukumay hal marqaati iyo dhaar marka maal iyo waxa ku saabsan hal markaati dhaar waa isaga filnaan karta haddii wax kale la waayo qadiyad maal ku saabsan haddii laysku soo dacweeyo ninkan markhaati ma haysaa laba markhaati kaan la yihaa maya hadduu yidhaano hal markhaati baan hayaa kii kale marka hadduu dhaaro waayo isaga markhaatidaas iyo maalan yani waxaan ujeedaa ka kale dhaartiisu yacni muhiim maahane halkaas markhaati haddii uu ku kabo dhaar hadduu ku kado labo markhaati oo kale u dhigmaysaayo way bannaan tahay ayb loo qabsadaa laakiin waa wixii maal ku tacalluqa bis qadaa bishaahidi walyamiini ayuu xukumay uma nasiya suhaylun suhayl xadiidkiibuu iloobay liaafatin xasalat lahu aafo ku dhacday darteed fa kaana yaquulu wuxuu dhihi jiray xadaanii rabiicatu canii sheekhi baa wuxuu dhihi jiray hadda u fiirsa suhayl iyo rabiica yaa laga warinaya awel suhaylaa laga warinaya ayb xadiidku wuxuu ahaa rabiica can suhayl bni abi saalix can abiihi suhayl ayaa xadiidkii iloobay sheekhii baa iloobay xadiidka ardaygii baa xasuusto markaa sheekhii baa ardayga ka warinaayo haddana isaga kusoo laabana xadaanii rabiicatu canii ayuu leeyahay rabiica ii sheegay canii aniga xaggeygu igaga wariyey inaan anigu u sheegay ayb qultu hada wlaa bilqabuuli min alwal kan isagaaba ka owlaysan ka hore kaga owlaysan in la aqbalo waqad jamaca alkhaiibu lbaqdaadiyu khaiibu lbaqdaadi wuxuu ku ururiyey kitaaban kitaab ayuu ururiyey fii man xadaa bixadiidin uma nasiya qofkii xadiid wariyey kadib iloobay ayb suyuudina marka kitaab kale oo yar ayuu kasii dhigay tadkirat lmu'tasi fii man xadaa wanasiy waa mabuuc isaganayb masalatun halkaa wuxuu uga baxay marka masalatu takdiibi اlasli alfarca mas'alatun halkaana wuxuu ka gelayaa akhdu اtaxdiidi akhdu اlujrati bاtaxdiid ujro in lagu qaato dadka in xadiidka loo akriyo in ujro iyo lacag lagu qaato mas'alatun waman akhada cala ataxdiidi ujratan hal tuqbalu riwaayatuhu am laa qofkii ku qaato xadiidka warintiisa ujra ku qaato hal tuqbalu riwaayatuhu riwaayadiisa ma la aqbalayaa am laa mise maya lama aqbalayo asalkan waxaa keenaya waxay tahay waa cibaado taxdiidku waa cibaado leanna cilmiga in la faafiyo waa waajib ayib oo nabiga sal allahu alayh ali wasalam wuxuu tilmaamay qofki cilmi la weydiiyo ee qariyo uljima bilijaamin min naar maadaama ay cibaado tahay inuu bixiyo yay ahayd nacam ayb fardu kifaayo noqon karaa mararka qaarna fardu cayn ayb shaygii marka isagoo cibaado ah lacagna ma lagu qaada karaa marka na ishkaalku meesha uu ka imaanayo meeshaas way ayb wuxuu leeyahay marka qofkaasi hal tuqbalu riwaayatuhu am laa riwaayadiisa ma la aqbalayaa mise maya muxadisiintu marka waa isku khilaafeen ruwiya can axmeda wa isxaaqa wa abi xaatim raggaa waxaa laga wariyey axmed ibnu xambal isxaaq ibnu raahuuya abuu xaatim maxamed ibnu idriis alraazi annahu laa yuktabu canhu lagama qoraayo ninkaas taxdiidka lacagta ku qaato limaa fiihi waxa ku sugan dartiis oo min kharmi lmuruu'ati akhyaarnimada iyo muruu'ada yacni go-niinkeeda ah limaa fiihi waxa ku sugan oo min kharbi lmuru'ati muruu'ada go'naanteeda akhyaarnimadii baa qofkaas ka dhammaatay oo ka go'day cadliganada waxaa shardi ahaa inuu ka nabad galo khawaarim ilmuru'a waatay usoo shardiyeen marka axmed iyo isxaaq iyo abuu xaatim saasay ku tageen ayb wa tarakhasa abuu nucaym alfadl bnu dukayn waa shaykhu limaam albukhaari wey nacam abuu nucaym alfadl bnu dukayn iyo wa caliyu bnu cabdilcasiis iyo wa aakharuuna kuwo kale cafaan bnu muslim asafaar ayaa ka mid ahaa isagana wa aakharuuna iyo kuwo kale kamaa way rukseeyeen kamaa tu'khadu lujratu sida ujrada looga qaato calaa tacliimi alqur'aani qur'aanka bariddiisa ina xaqa maa akhadtum calayhi ajran kitaab ullah waqad thabata fii saxiixi albukhaariyi ina xaqa maa akhadtum calayhi ajran kitaab ullah xadiidkaasay keeneen marka meeshaan marka wada waa iskhilaafsan yihiin soo ma arkaysid marka culamaaulxadiid kuwana waa diideen kuwana waa ogol yihiin ragga ogol marka abuu nucaymaa ka mid ah way badan yihiin dadka ogolaa qaarkood weliba waa shardin jireen dadka ogol waxaa kaloo ka mid a ah yacquub bnu ibraahim addawraqi akhuu axmed bni ibraahim addawraqi yacquub waxaa la wariyey nasaai baa wuxuu wariyey sanadkiisu intuu xadiid ku wariyey ayuu kadib wuxuu yidhi inahu lam yakun yuxadisu ila bidinaar xadiidkan markuu sheegayo yacquub bnu ibraahim ma sheegi jirin ilaa hal dinaar in la siiya maahan dinaar keenu dhihi jirayb qaar way shardin jireenoo si caday u shardin jireenoo hishaam ibnu camaar ayaa ka mid a oo ragga bukhaari isna ka mid ah waa shardin jiraa layidhi isaga wuxuu dhihi jiray laba warqad markaad buuxisaan waxaan idinka rabaa dirham laba warqad markaad buuxisaan oon idin yeeriyo dirham keena ayuu dhihi jiray abuu nucaym alfadlu bnu dukayn isaga wuxuu dhihi jiray yaluumuunanii cala alakdi inaan xadiidka lacag ku qaatay igu eedaynayaan wa fii beytii alaaata cashara nafsan wamaa fiihi rakiif gurigaygana wuxuu yidhi saddex iyo toban qof ayaa joogto rootina ma yaali nina hal rootina haysanin dadkii miyo u lug xirnaana markadadkan iyaga xadiidna waa ka rabaan cidna uma biilayaan iyo ilmo saddexiyo toban qofoodna gurigay u joogaan marka maxay igu eedaynayaan buu leeyahay xadiidkan u sheegayaa waxna waa ka qaadanaya waayaha dowlad diin ilaalinaysa jirto kale de dadkaas iyagaa masaalixda caamka maalka loogu talagalay ayay culummada intay ka xiriiriso ayay meel fariisi lahayd dadkii culimmadana marka ninkii fanni u baahanba bilaash ayuu ku heli lahay oo hadday jirto wax danaynayo dowlad danaynaysa cilmigii marka hadda hoosu u dhacay hoos hoos hoos hoos hoos jaamacaadkan la furayna waa uga sii dareen cilmiga lianna xalaqaadkii iyo dadkii wax bara jirayo can dawaaciyatin wax ku bara jiray iyo wax ku bara jiray inay ayaga cilmiga isku dhibaan oo raadiyaan oo yacni shaqo iyo waxba aan u baran jiray ikhlaaska ku baran jiray waa yaraadeen jaamacaadkii marka haddii la furay waxay la mid noqdeen jaamacaadkan maadiga oo kale beesaa layska qaadaa fii ardayga muqarar yara loo xariiqaa jaamacaddii shahaadaa laga siiyey dib dambana darsi u fariisan maayo khalaas bisnaa nin majister iyo doctorow haystaa muxuu ka baranaa wadaad muxuu ka ag fadhiisana oo asagaba uu ka shahaado badan yahay jaamacaadkan marka cilmiga waa u dhameeyeen si marka loo feeriye dhinacyo kale waa dhici kartaa in wax uun ay isaga jiri karaan faa'iida a laakiin aaday ugu dhameeyeen allahuma haddii jaamacaadka dadka dhigto lagu laasimi lahay xalaqaadka inay wax ka soo bartaan qasab looga dhigi lahay markaas da faa'iido waa jiri lahayd hadda aawo dadka xalaqaadka wax ku bara jiray ma haynan berigii horena waxaa laga yaabaa ninku inuu shan dersi oo maanta magaaladan geesaheeda uga taxnaado waana ka baraka badnaayeen dadkaas dadkajaamacaadka dhigto abuu nucaym isaga marka saas dhihi jiray cafaanna sidoo kale u ahaa ayb imaam axmed marka wuxuu dhihi jiray say qolada kale oo diidayso wuxuu dhihi jiray shaykhaani kaana annaasu yatakalamuuna fiihima wayadkuruunahumaa wa kunnaa nalqaa min annaasi fii amrihimaa mallaahu bihi caliim ayb wuxuu yidhi laba nin oo dadku ay ka hadlaan liajli inay xadiidka lacag ku qaadan jireen bariddiisa darteed oo annagana aan jecelnahayo maanta dhan un aan difaacayno oo aan waxaan kala kulannay alla un uu og yahay baa jiraan ayb faamaa lilaahi ayb qaamaa lilaahi biamrin lam yaqum bihi axadun labadaa nin wuxuu yidhi ilaahay dartiis waxay isugu taageen arin qofna ouna isu taagin mixnatu khalqi lqur'aan uu ka wadaa markay jirtay ayagu waa istaageen waa sugnaadeen abuu nucaym iyo wuxuu ka wadaa cafaan ibnu muslim asafaar ayuu ka wadaa marka isaga imaam axmed labadaa nin xadiiskooda waa qaada jiri haddana maca daalika wuxuu leeyahay halkan laa yuktabu canhu lagama qoraayo qofkaasoo kale see loo labada nin muxuu uga yeelay oo u qaatay xadiidkooda iyaga laftirkooda u jiray ku qaadan jireen xadiidkii qaar culummada ka mida ah waxay ku towjiihiyeen oo yidhaahdeen ninku hadduu hiqanimada darajo weyn uu ka gaaro waa layska dhaafayaa dhib male laakiin ninka aan hiqada darajo saas aan ka gaarin ayuu imaam axmed hadduu ujro ku qaato xadiidka uu ku diidi jiray ayb sababkana hadda waxay tahay waxaa laga yaabaa ninkaas xadiidka lacagta ku qaadanayo baciid maaha inuu hadduunan de diin fiican lahayn waxaa laga yaabaa inuu halis ku galo eh, in xadiidtu markay ka dhammaadaan wax un inuu iska soo alifo si un lacagtii ay ugu socoto ma laga dhammaan karo taas lagama lagama aamin noqon karo saa darteed marka waa diidaan laakiin hadduu qofku hiqanimada iyo sidqiga iyo cadliga darajo ka gaaroo kale sida abuu nucaym iyo cafaan iyo waa socodsii jireen imaam axmed ayib ayib waqad afta shaykhu abuu isxaaq ashiraaziyu wuxuu fadwooday asheekh abuu isxaaq ashiraazi ibraahimu ibnu muusa waa ninka iskale tambiiha iyo muhadabka iyo lumaca iyo kutubaha fiqigu aadka u badan ninka lehu wuxuu fadwooday faqiihu lciraaqna ahaa bibaqdaad liabilxuseyn bni naquur biakhdi lujrati inuu ujro ku qaadan karo xadiidka lishakli lmuxadisiina lahu can itakasubi liciyaalihi muxadisiinta ka shuqlinta ay ka shuqliyeen darteed inuu ilmihiisa usoo shaqaysto nimankii xadiidka baranaya ninkan ilmihiisii inuu u shaqaysto ka shuqliyey oo mar walba iyagiibaa raba inay wax ka qoraan wax ka bartaan way ka shuqliyeen inuu shaqo tago iyaga ka qaada u yidhi marka lacag waa inuu ku qaadan karo u baneeyey marka fadwadana waa la mid un marka fatwada in wax lagu qaato iyo qadaha in wax lagu qaato iyo ayb waxyaabahaas ayagoo de qadaha marka haddii mushaar lagu ku qaadanayo kale dhib male laakiin labada qof warbaa ka imaan kara ayb siyaalkaasoo marka fadwooday abu isxaaq ashiraazi isagana ibnuljawsi wuxuu yidhi waqtigan aan joogno in lacag la weydiisto maba ahan uu yidhi dadka waxbaranaayo baranayo lianna raqbadoodii baa yaraatay adduunyadana waa ku ad adag yihiin haddii marka wax la weydiisto wax wax bartaaba la weyna zamankiisi marka isaga hadduu sidaa leeyahay hadda ka waran marka maxaa u marka mas'alatun qaala alkhaiibu masaladaa marka ahdujra akhdu alujrati bitaxdiid ayuu uga baxay mas'alatun halkan marka wuxuu ka gelayaa cibaaraatu ljarxi waatacdiil acla alcibaaraati fi ltacdiili waltajriix cibaaraadka midka ugu sarreyso tacdiilka iyo tajriixa an yuqaala in la yidhaahdo waay xujatun fulaanun xujatun aw hiqatun in la yidhaahdo wa adnaaha midda ugu hooseysana an yuqaala in la yidhaahdo kadaabun fulaanun kadaab in ama wadaac iyo waxay lamida qultu waxaan idhi buu yidhi ibnu kahiir wa bayna dalika umuurun kahiiratu yacsuru dabduhaa waxaa u dhaxayso kadaab iyo hiqa umuur in la dabdiya ay culus tahay waqad takalama shaykhu abuu camrin calaa maraatiba minha abuu camr bnu salaax maraatib ayuu ka hadlay oo jarxiga iyo tacdiilka alfaaddiisa ka mid a ah. wa thamma haddana meeshaa waxaa jiro isqilaaxaatun isqilaaxaat liashkhaasin dad ay leeyihiin yenbaqii ay habboon tahay altawqiifu calayha in la dul istaago laysdul joojiyo laba shay buu kuu sheegayaa wuxuu ku yidhi hiqa ayaa ugu sarreeya kadaabna waa ugu hooseeya inta u dhaxaysa darajaad ayaa jiro in la badiya ay culus tahay ibnu salax maraatibta waxau ka hadlay jarxiga iyo tacdiilka haddana culummada qaar waxay leeyihiin afgarad isdilaaxaad iyagu ay isticmaalaan oo la rabo si gaara ah in loo ogaado ayib ayb min dalika isdilaaxaadka gaarka waxaa ka mid a ana albukhaariya bukhaari idaa qaala fi rajuli qofka hadduu ka yiraahdo sakatuu canhu qof buu u tarjamay markaasuu yidhi sakatuu canhu aw amase fiihi nadarun nadar ayaa ku sugan buu yidhi ninkaas fainahu yakuunu wuxuu noqonayaa fii adna almanaasili darajada darajaadka midda ugu hooseyso wa arda'ihaa ugu xun cindahu agtiisa walaakinahu laakiin bukhaari sidaan ayuu cabiray walaakinahu isagu laakiin latiifu lcibaarati cibaaradiisu miday jilicsan tahay waan fi tajriixi xagga markuu tajriix uu samaynaayo falyuclam daalika ha la ogaado mar hadduu bukhaari yidhaha fiihi nadar ha u malaynin ninkan nin dhow inuu yahay waa nin aad daciif u ah cibaaraadka yani cibaarada uu wax ku jarxiya aad u fudud asaga ayb waxaa la mida sidoo kale hadduu yidhaha sakatu canhu wa qaala bnu maciin marka munkarulxadiid hadduu sii yiraadana kaba daranba wa qaala bnu maciin ibnu maciin waxa uu yidhi idaa qultu haddii aan dhaho laysa bihi ba'sun qof haddaan iraahdo fulaanun laysa bihi ba'sun fa huwa hiqatun waa hiqa bidarajati lculyaa laysa bihi basun markuu yirahdo waa darajada ugu sarayso hiqanimo ah isaga marka mutashadid ayuu ku ahaa cibaara yani tacdiilka xaggiisa cibaaradaana marka isagu wax ku tacdiilina laysa bihi basun taas ayb laakiin hadduu yidhaahdo ibnu muciin intaanan ka bixin laysa bishayin hadduu yidhaahdo laysa bihi basun aan hadda ka hadalnay laysa bishay hadduu yidhaha ibnu maciin aldaahiru almutabaadiru ila dihni aljarxu waxaa usoo degdegaysa dihniga jarxi ayb jarxi in kelmaddaasi ay tahay jarxi laga leexan maayo ilaa bixujatin sheekh cabdiraxmaan ibni yaxya almucallimi alyamaani daliicatu tankiil wuxuu ku yidhi waxaasiluhu ana bna maciin qad yaquulu laysa bishayin calaa macnaa qilati alxadiid mararka qaar waxaa laga yaabaa inuu yidhaha laysa bishayin macnaha uu ka wadana ay tahay ninkan waa xadiid yar yahay qilat alxadiid falaa yakuunu jarxan markaa jarxi ma noqonayso soo ma aragtid halkan cibaara marka laysa bishayin ayaa marna jarxi noqonaysa marna maxay noqonaysaa ay qaliila alxadiid yacni kaana qaliila alxadiid ay la mid tahay mararka qaar ayb waqad yaquuluhaa calaa wajhi aljarxi sidaan sheegnay kamaa yaquuluhaa gayruhu fatakunu jarxan faida wajadna araawi aladii qaala fiihi ibnu maciin ninka ou ibnu maciin ka yiri laysa bishayin markaan aragno qaliila alxadiidi inuu xadiid yar yahay waqad wuhiqa lana towhiiqiyey maxaa noo soo baxaya marka wajaba xamlu kalimati bni maciin calaa macnaa qilati alxadiid in lagu xambaaro laljarxi wailaa faahaahiru annahu jarxun waa baxdi daqiiq ah oo laga yaabo meel aad kula kulanto inay yaraanaysa ilaa inaad daleecada kor istaagta maaha wuxuu leeyahay ibnu muciin hadduu yidhaha laysa bishayin waa fiirinaynaa raawigaas haddii la tawhiiqiyey oo ragga qaar ay tawhiiqiyeen a'immada xadiisyada oo wariyaana ay yar yihiin laysa bishayin ta wuxuu ka wadaa ay qaliilu lxadiid haddii aan weyno wax tawhiiqiyey ma arkin markaas inay jarxi tahay baa muuqanaysa ayib walidaalika marka fannigan looga maarmi maayo in kutubta aada loo daalacdo kitaabaan ku arkay fulaan laysa bishay fulaanun yani daciif keliyaan kitaab ku arkay intaasaan wax ku xukumayaa maya culammada kutubtooda mumaarasaad dawiil oo dheer oo ay leeyihiin darteed in kutubta la daalacdaa la rabaa ayb waayahay ayb qaala ibnu abi xaatim ibnu abi xaatim waxa uu yidhi idaa qiila haddii la yidhaahdo ayb tii hore fiihi nadar bukhaari warkiisa markuu sheegayo waxaan ka tegey yani bukhaari isagu hadduu dhaho fiihi nadar waxbaa ku jira dabcan waxaa kala duwan marka in la fahmo u baahan fiihi nadarun iyo fii xadiidihi nadar kutubulxadiid waa ku arkay sidaas man fiihi nadar mararka qaarna fii xadiidihi nadar cibaarada hore waa dacmi cibaarada dambe laakiin waxaa laga wadaa xadiidka oo wariyo ayaa khalal oo ku jiraa ligaflatin ow suui xifdin darteed mar haddii layihaha fulaanun fii xadiidihi nadar waxaad fiirinaya inuu khilaafay keyrkiis iyo in kale hadduunan waxba khilaafin haddii kalena marka macnaheedu waxaa weeyaan ninkan fii xadiidihi nadar marka laleeyahay suuul xifdi iyo kafle yar ayaa ku jirta tankiilka ibnu mucalimi saasuu sheegay taxta tarjamati isxaaqa bni ibraahim alxunayniy ayb ninkaa marka u sheegay warkan qaala bnu abi xaatim ida qiila haddii la idhaha saduuqun aw maxaluhu sidqu aw laa ba'sa bihi fa huwa miman yuktabu xadiiuhu wa yundaru fiihi waa qof dadka xadiidkiisa la qoro lana fiiriyo marka abu xaatim maxaa kaaga soo baxaysa shadiid inuu isagana ahaa lanna ninka hiqada ee la xujaysto buu saduuq dhahaya maxaluhu sidqu laa ba'sa bihi waa tacdiil see marka ayb imaamu dahabi wuxuu yidhi ama abuu xaatim fa jaraaxun abuu xaatim waa jaraax buu yidhi nacam tashadud badan ayaa ayaa cibaaraadka xaggeeda uu ka samey jiray walidaalika asaga iyo abuu zurca hadday iskhilaafaan isku dabaqay ahaayeen qowlka abuu zurca la qabana lanna abuu zurca muctadil ahay labadooda hadday labadaba isku waafaqaan raawiga jarxigiisana dakaas bis waa marka saduuq maxaluhu sidqu ow laa ba'sa mararka qaar majhuul buu dhahayaa ruwaad waaweyn yuusaa dhahayaa mararka qaar wuxuuba ka aamusaa ruwaa raawi weyn oo kale ka aamusaa sida muslim oo kale na imaam muslim oo kale wuu ka aamusay marka waxaa la dhahayaa imaam muslim maadaama abu xaatim uu ka aamusay warawa marka wuxuu yihi maxaluhu sidqu w laa ba'sa bihi markuu yidhaha fahuwa miman yuktabu xadiisu wayundaru fiihi ayb laysa bixujatin marka la yidhaahdo fulaanun laysa bixujah ayaa la yidhi hiqanimadiisa ma diidayso arintaas cusmaan bnu abi shayba ayaa wuxuu ka yidhi axmed bnu cabdillaahi bni yuunus axmed bnu cabdillaahi bni yuunus yaa waay axmed bn cabdillahi bni yuunus alyarbuuci shaykhu lislaam bukhaari baa wax ka wariye ninkaas wuxuu ka yidhi thiqatun walaysa bixujatin laba cibaara thiqatun iyo laysa bixuja u israaciye marka laysa bixujatin macnaheedu hiqa ma aha ma laga wada waa inaad la feeriyo feerin u baaho leysa bilqawiyi iyo laysa biqawiyinna maxaa u dhexeeya nasaa'iba aada u isticmaalo qaala anasaa'iyu leysa bilqawiyi mararka qaarna leysa biqawiyin ayaa arkay leysa biqawiyin markuu yidhaahdo bataatan waa daciif mara leysa bilqawiyi marka la yidhaahdana aad uma xoog badno laakiin xoog waa leeyihin fiihi quwatun ilaa annahu yacnii quwo aad u xoog badan ma aha marka leysa bilqawiyi ninkuu ugu tarjumo nasaa'i ha u malaynin inuu daciif isla markiiba daciifa u qaadanin laakiin midka uu yihaa laysa biqawiyin ou nakireeyo lanna qaacidadu maxay tahay annakiratu fii siyaaqi nafyi tacumu sowma quwo dhan baa laga anfinaa marka bilqawiyi marka laleeyahayna quwo gaar ahaa ah laga anfinaa oo adaraja alculya ah cibaaraadka jarxiga iyo tacdiilka wax ka diqo badan ma laha cibaaro aad fahmi weysaa laga yaabaa inay yani xugun xadiis imaam uu ka gaaray qalad uu noqday liajli cibaarada keliya uu fahmi waaye bal nasaa-i rag aqwiye abuu ah leysa bilqawiyi uu dhahaya waayahay warawa bnu salaax can axmed bni saalix almisriy annahu qaala waxa uu yidhi laa yutraku rajulu ninka lagama tago xataa yajtamica aljamiicu calaa tarki xadiidihi ayb ilaa yani xadiidkiisa oo dhan in laga tagaa ay ku kulmaan a'imat ljarxi watacdiil oo dhan ayb waxaa la yidhi xataa nasaa qofka uu ka tago qofna qofka uu ka tago waa qof laga wada tegey ilaa qofka laga wada tago ma kasoo saarayo xadiid marka maxaa laga wadaa xataa yajtamica aljamiicu calaa tarki xadiidihi jamiican yaa loo jeedaa culammada waxay dhaheen dabaqo walba oo a'imatu aljarxi waatacdiil dabaqaat waaye dabaqo walba waxay ka kooban tahay mutashadid iyo muctadil ayay ka kooban tahay mathalan shucba iyo yaxya bnu saciidin alqataan waa dabaqo isku waqti ay ahaayeen labadoodana waxay ka hadlaan jarxiga iyo tacdiinka shucba muctadil ayaa lagu tilmaamaa yaxya alqataan waxaa lagu tilmaamaa yani shadiid inuu ahaa shadiid ayb abuu xaatim iyo abu zurca abuu zurca muctadil abuu xaatimna mutashadid ayb imaam axmed iyo yaxya bnu maciin waa dabaqo yaxya bnu maciin mutashadid imaam axmedna muctadil ayb wahaakada dabaqo walbaa marka marka laleeyahy marka xataa yajtamica aljamiicu calaa tarkihi dabaqadan labadan nin hadday ninkan ku kulmaan inuu daciif yahay oo masalan abu zurcana uu yiraa fulaanun daciif abuu xaatimna uu yiraa fulaanun daciif khalaas ninkaas waa laga tegaa marka lianna dabaqadii labadii dabaqo way warkooda waa iswaafaqay ma fahamteen marqofkii marka ay ku kulmaan muctadilka iyo mutashadidku waa lagu kulmay in laga tago waana laga tegaa marka hadday isku khilaafaan laakiin ma keenaysa in laga taga qasab maaha markaasayb waqad basata bnu salaax alkalaama fi dalika ayib meeshaan marka waxaa muhima in la ogaado axmed shaakirna wuxuu ku dhigay baacidka hoos idinkugu taallaa kitaabka ugu yar oo ardaygu markuu rabo inuu rijaasha baaro rijaalulkutubi sitta markuu rabo inuu baaro kitaabka ugu yar ou fiiriyo waa taqriibu tahdiibka ibnu xajar kitaabkaas marka isticmaalkiisa in la ogaado kaasoo marka xoogaa dhigay awalan kitaabkan taqriibu tahdiibka waa kitaab mukhtasar ah asal waxaa u ah tahdiibu tahdiib ibnu xajara iskale asna tahdiibu tahdiib xoogaa waa ka weyn yahay tahdiibka taqriibka tahdiibkaa weyn tahdiibu tahdiibka asalkiisuna waa tahdiibu lkamaal lilxaafid almizi ayaa iska leh tahdiibulkamaalkana waxaa u asal ah kitaabu lkamaal lilimaam cabdilghani bni cabdilwaaxid ibni suruur eh, almaqdisi cumdaha sheekha iskale baa alifay kitaab alkamaal fii rijaali lkutubi sitan alkamaal kamaalkii marka tahdiib baa lagu sameeyey xaafid ilmizi baa ku sameeyey tahdiib ulkamaal uu noqday waa lasii tahdiibiyey tahdiib tahdiibulkamaalka ibnu xajar tahdiib tahdiib ayuu ku magacaabay ibnu imaamu dahabi laftirkiisa tahdiibuu ku sameeyey ayb isaga laftirkiisa tadhiibu tahdiib ayuu ku magacaabay tadhiib atahdiib yaa iskale dahabi baa iskale tahdiib atahdiibna yaa iskale ibnu xajar dahabi tadhiibu tahdiibka waa soo gaabiyey haddana wuxuu ka dhigay alkaashif alkaashif fii man lahu riwaaya fi lkutubi sitta kaashifka oo mukhtasar ibnu xajarna kiisii waa soo gaabiyey isagana taqriibuu ka dhigay taqriibu tahdiibka iyo kaashifka isla socdaan tadhiibka iyo tahdiibka waa isla socdaan tahdiib lkamaalka u asala tahdiib alkamaala u asala kutubtan marka waxay qoraan rijaalu lkutubi sita bis bukhaari muslim abu daawuud tirmidi nasaai ibnu maaja kutubtaas bisay dhigaan rijaasha ku jirto rijaal oo aan lixdan ku jirin oo maalan imaam maalig oo kale muwadaa oo uga wariyo ha ka raadinin taqriibu taadiib ma ka helaysi laanna maadadiisu ma aha ayb haddaad rabta marka inaad raadisid rijaashaas musnad axmed iyo eh, muwada maalik iyo eh, musnadu shaafici iyo rijaal ku jirto inaad ogaato haddaad rabto sitadana aan riwaayo ku lahayn tacjiilu lmanfaca inaa aadid oo ibnu xajar uu leeyahay tacjiilu lmanfaca bizawaa'idi eh, alkutubi sita kutubta sitada zawaa'idooda oo masaaniidda alaima alarbaca bizawaa'id alaima alarbaca ah, saas tacjiilu lmanfacaha ah, ayaad aadaysaa ka feerina kutubaha qaarna ma ku qeydna kitaabo mucayana sida aljarxu watacdiil libni abi xaatim waa mawsuuca kaamila waa iyada kitaab sito iyo gaar kuma aha nin kastoo riwaayo leh waa laga yaabaa inaad ka hesho soo ma garanaysa marka haddaad rabto mawsuuco kaamila waxaad aadaysaa eh, eh, eh, aljarx watacdiil ibn abi xaatim taariikhu lkabiirka imaamu albukhaari baa ka mida taariikhu lkabiirka imaamu albukhaari waa mawsuuco kaamila waa kitaab kuma qeydina ruwaado dhan buu keena ayib haddii aad rabto raawi daciif ah inaad fiiriso raawiga dacfi uu ku jira ama hadal la geliyey alkamil ayaa aadaysa alkaamil libni cadiy aljurjaani alkaamil libni cadiyin aljurjaani kaamilka marka rijaasha daciifka ugu tegay bis ama nin aan daciif ahayn laakiin lagu hadlay markaas markaa kaas aadidna waa kugu weynaaday maalan mukhtasar yaraad rabtaa miisaan lictidaal miisaan lictidaal fii naqdi rijaal yaa iskale alimaamu dahabi miisaanka aadi miisaanka marka yaa laga fiiriyaa nin war ku jiro haddaad yani axmed bin xambal miisaan ka fiiriso adi unbaa marka waa dhunsan tahay waktigaanna ardayga waxba ma baxfi karaba haduusan baranin waxaan qofkii waxaa arkaysaa intaas waxbuu barana bukhaari raacana kutub yani kutub eh, sita buu rabaa inuu raacdo haddana ma yaqaana meel oo wax ka feeriya mar qofka in la baraa roon ama isaga inuu daleeyo xataa uu dadka weydiiyo ayb soo ma fahmin marka taqriibka ayuu halkan ku dhigay qaabka uu ku socdo wuxuu yidhi dakara alxaafidu fii khudbati taqriibi tahdiib maraatib aljarxi waاtacdiil fajacalaha tnay cashara fajacalaha tnatay casharata martaba labayo toban martabuu ka dhigay aluulaa martabada hore asaxaaba saxaabada oo qofku hadduu saxaabi yahay saxaabiyun bis unbuu dhahayaa labo man ukida madxuhu biafcala waa nin lagu ammaanay afcalu tafdiil ka awhaqi innaas ow bitakraari sifati lafdan ama sifadii ayaa lagu celiyey oo waxaa la yidhi hiqatun hiqatun maala sufyaan bnu cuyayna camru bnu dinaar buu wuxuu yidhi hiqatun hiqatun hiqatun hiqatun ayb lafdigii baa lagu celceliyey ka hiqatin hiqa aw macnan ama lafdi la macnaa lagu celiyeyo ka iqatin xaafid oo waxaa la yidhi fulaanun hiqatun xaafid waa darajada labaad man ufrida ta saddexaad man ufrida bisifatin sifaa loo gooni yeelay ka hiqatin aw mutqinin aw habtin tan afaraad man qasura canman qablahu qaliilan dadka isaga yacnii ka horeeyo ayuu waxyar ka gaadiyey maxaa la dhahayaa marka ka saduuq ow laa ba'sa bihi laysa bihi ba'sun saduuqun laysa bihi ba'sun laa ba'sa bihi haddii la yidhaahdo xoogaa hiqadaba waxyar ka hoose man qasura can dalika qaliilan waa mid waxyar ka gaaban intaas oo saduuqii baa wax loo raaciyey xoogaa yar ah ka saduuqun sayi'u lxifdi saduuqun yahim saduuqun yahimu waay wahima yahimu waay marka ayb qaar marka waxay iska dhahayn saduuqun yahumu yahumu eshi alfaad jarxi miya maxay tahay yahumu qariib saduuqun yahim saduuq marka yacni wahmiye waay aw amase lahu awhaam saduuqun lahu awhaam ayaa la yidhi aw yukhdiu saduuqun yukhdi aw amase waxaa la yidhi saduuqun tagayara biakhara saasaa loo akrinaa kelmaddan biaakhiratin maaha biakhara biaakharatin ayaa loo akrinaa imaamu nawowi saasuu dabdiyey ayb waa darajadii shanaad kuwan soo maa wayaltaxiqu bidalika waxaa haleelaya darajadan shanaad man rumiya binawci bidcatin kaatashayuci walqadari walnasbi walirjaa'i watajahul saduuqun rumiya bilqadar ayaa leedahay ayb saduuqun shiiciyun ayaa loogu daray ayb darajada lixaad man laysa lahu min alxadiidi ila alqaliil waa xadiid qof aan xadiidka ka haysanin ilaa wax yar maahani walam yahbut fiihi maa yutraku xadiiduhu min ajlihi wax looga tago xadiidkiisana kama sugnaanin wayushaaru ilayhi bimaqbuul xaysu yutaabacu wailaa falayinu lxadiid yacnii waa nin xadiidkiisuna yaryahay wax badanba aan werinin laakiin haddana wax looga taga ma sugna ninkaas maxaa lagu tilmaamaya maqbuul fulaanun maqbuul ayaa laleeyahay bes maqbuul markuu yidhaha ibnu xajar wuxuu ka wadaa maqbuulun xaysu yutaabac marka la mutaabacayo wa ilaa haddaan la mutaabacaynin muxuu noqonaa falayinu lxadiid falayinu lxadiid ayb toddobo man rawaa canhu akharu min waaxidin walam yuwahaq waa nin hal wax ka badan labaiyo ka badan baa ka warisay lamana tawhiiqinin wayushaaru ilayhi bimastuur ow majhuuli lxaal wax soo marnayba kan soo maaha sideed man lam yuujad fiihi tawhiiqun muctabar waa nin aan laga helin towhiiq muctabara wa jaa fiihi tadciifun tadciif baana ku yimid wain lam yubayan yaanba la caddaynine walishaaratu ilayhi daciif ninkaas marka daciif bis baa lagu ishaaraa towhiiqna ma leh wax lagu daciifiyana waa yimid sagaal man lam yarwi canhu hayru waaxidin hal wax ka badan hal unbaa ka wariyey walam yuwahaq lamana tawhiiqinin wayuqaalu fiihi majhuul man lam yuwahaq albatta nin aan la tawhiiqinin waducifa maca dalika biqaadixin qaadixna lagu daciifiyey wayuqaalu fiihi matruuk ayaa la dhahaa kaas ow matruuku lxadiid ow waahi lxadiid ow saaqitun kow iyo toban man utuhima bilkadib nin been lagu tuhmay wayuqaalu fiihi muttahamun ow muttahamun bilkadib baa la yidhaha labayo toban man udliqa calayhi ismu lkadib walwadci ka kadaab aw wadaac aw yadacu aw maa akdabahu wa naxwiha intaha mulakhasan maca taxriirin qaliil darajaadka marka saxaabada ka dambeeyo axmed shaakir wuxuu leeyahay u fiirso famaa kaana min athaaniyati waathaalitati darajada koowaad ee yacnii labaad saxaabada ka tag dhaaf darajada labaad iyo saddexaad faxadiiduhu saxiixun min adarajati اluulaa man ukida madxuu biafcal man ufrida bisifatin ka hiqa labadaas xadiidkoodu waa saxiix bidaraja aluulaa wagaalibuhu fi saxiixayn badanaana saxiixaynkaa looga wariyaa wamaa kaana min adarajati araabicati raabicada tee waay marka waa saduuq laa ba'sa bihi kuwa la dhaho saxiixun min adarajati athaaniyati waay darajada labaad saxiixu darajada labaad wa huwa aladii yuxasinuhu tirmidiyu waa xadiidka uu tirmidi xasaniyo wayaskutu calayhi abu daawuud abu daawuudna uu ka aamuso xadiidkaas abu daawuud uu ka aamuso oo xasan agtiisa ka ah tirmidina uu xasaniyo raggaas ragga ku jiro ayaa waa darajadan saduuq qofka markaa saduuq qofka la yidhaah oo ibnu xajar uu taqriibka ku yiraa xadiidkiisu waa xasan marmarna saxiix uu noqon karaa wamaa bacdahaa waxa ka dambeeya derajadaas maxaa ka dambeeya marka tan shanaad saduuqun sayi lxifdi saduuqun yahin iyo kale la yidhi wamaa bacdahaa waxa ka dambeeya fa min almarduudi oo axaadiidta daciifkae la radinayo ilaa idaa tacadadat duruquhu duruqda inay tacadudda maahane mima kaana min adarajati alkhaamisati wasaadisatina khaamise saadisayaa ku jirana saduuqun yahim saduuqun lahu awhaam wax waa lagu kabi karaa darajada ku xigtana waa ninka la yidhaahdo maqbuul xaysu yutaabac ayib ma la socotaanna ayib fayataqawaa bidalika wayasiiru xasanan ligayrihi ayuu noqdaa ayb fayasiiru markaa wuxuu noqon fayataqawaa bidalika wayasiiru xasanan ligayrihi ayuu noqonayaa markaa ayb wamaa kaana min asaabicati ilaa aakhiriha saabicada kasoo bilow majhuululxaalka ka bilow ilaa tan ugu dambayso fadaciifun weeyaan cala ikhtilaafi darajaati dacfi min almunkari ila almawduuci laga gaaro warkan marka waxaa ka muuqana axmed shaakir majhuulul xaalka iyo daciifka xataa inaynan gelaynin ictibaar iyo shaahid warkiisu saasaa ka muuqda soo maa daciifka iyo majhuululxaalka inuunan gelaynin shaahid laakiin saniicul aima isaga laftirkiisa saniicuhu sidaas ma aha kitaabkan uu ku sharxay kuna takhriijiyey tirmidiga iyo musnadka waxaad arkaysaa axaadiid majhuululxaal uu ku jiro daciif uu ku jiro isaga oo xasaninaya ad arkaysaa marka ada majhuululxaalka iyo daciifka iyo waxbaa lagu kabi karaa oo ayaga laftirkooda xadiidkooda yacni xasan wuu noqon karaa laakiin ka bilow marka majhuul ka bilow ilaa inta ka hooseyso ictibaar ma galaan waa garataan u qofka ardayga marka intaan waa way waxbuu ku fahmi karaa waayahay de qofkana ilaa uu kutubtan sunnada akhristo xadiidka ma yacni qawaacid mujaradood baratay oo aadan arkin waayo tadbiiqeeda marka dadku inay xadiidka bartaan kutubta xadiidka kuwooda yaryar iyo kuwa waaweynoo kutubu sita iyo waayahay wlwaaqifu calaa cibaaraati alqowmi walwaaqifu midka dul istaagayo calaa cibaaraati alqowmi dadka qowmka cibaaraadkooda a'imat ljarxi waatacdiil yafhamu maqaasidahum meeshay u jeedaan uu fahmayaa bimaa carafa wuxuu gartay buuna ku fahmayaa oo min cibaaraatihim uu ka gartay cibaaraadkooda fii ghaalibi alaxwaali sida badan yani ninkii cibaaraadka aimatuljarxi dul istaago wuu garanayaa meeshay wax u wadaan wuxuuna ku aqoonsanayaa iyada iyagaas sida haalibkaas yacnii yani cibaaraadka ay isticmaalaan sida badan oo fii qaalib alaxwaal ay u isticmaalaan markuu garto wuxuu fahmayaa meeshay wax u wadaan wa biqaraa'ina iyo qaraa'in ayuu ku garanayaa turshidu ilaa daalika kaagaas kugu hanuuninayso qaala bnu salaax ayb waqad fuqidat shuruudu lahliyati ayb intaas marka hadda wax uga baxay tan ayb marka dee jarxiga iyo tacdiilku umuur horaan soo sheegno umuurihiis umuur ijtihaadiya waaye qof ijtihaad ahal u abaa markaas ay munaasab uu yahay eh, waana khatar sideedana khatarayba u tahay waa mazaq leanna dadka in la xanto ma bannaana muslimka jarxiga iyo tacdiilka waa la banneeyey laakiin oo xan jaarixa waxa uu ka sheegaayo qofka uu yani dhaa uu jarxinayo waa la ogolaaday maxaa loo oggolaaday dabban can iddiin in diinka la xifdiyo oo la ilaaliyo oo laga ilaaliyo waxyaabaha aan laaiqa waxyaabaha aan diinka ka mid ahayn in laga ilaaliyo yaa loogu talagalay wixii marka maslaxa daruuro a ah, maadaama loo jideeyey waxaa la rabaa in aad marka laysaga hubiyo walidaalika kitaabka ibnu daqiiq ilciid ee iqtiraaxa wuxuu ku yidhi wuxuu tilmaamay markuu sheegayey jarxiga khuduurada iyo khatarta uu leeyahay dadka acraabu lmuslimiina xufratun min xufari nnaar wuxuu yidhi muslimiinta cirdigoodu waa god naareed waqafa calaa shafiirihi gowgiisa ama qarkiisa waxaa istaagay daa'ifataani laba qolo alxukaamu waalculamaau xukaamta xukaamta see u istaageenna ninka xaakimka qaaliga ah adiga markhaati ma geshid soco ayuu leeyahay qof buu jarxiyey soo maa qofuu jarxinaan ninkan isagana xadiidka iyo cilmiga ka sheekaynayo war ninkan fadwo uma qalmo waa saas iyo saas waa kan iyo kan ninka dhahayo isagana warkiisa waa la qaadanaa soo maaha isagana waa khatar marka god naareeduu qarka ka taagan yahay waa ninkii culummada ahay baa laleeya god buu qarka u saaran yahay naareed ayb ilmaha yaryarka marka aafaa uga dhacaysa aafaaga ka raacayso lanna ninkii caalimkaa la leeyahay god naareed buu qarka u taagan yahay ijtihaadaye oo isaga loo ogolaa maxaad u malaynaya marka mid yacni laa naaqata lahu walaa jamal marka aafo wax kale in la baraa u fiican qofkan ha gaaro darajadan markaas hadduu doono ha ka hadlo ayb waxaa kaloo iyadana in la ogaado baan mararka qaar dad culamo baa laga yaabaa qalad inuu ka dhaco oo masaa-ishan jarxiga qalad uga dhaco ma in layska raacaana maya in layska raaco maaha waa ijtihaadkiisaba sida uu khada'a iyo sawaabku uu u aqbali karo ayaa tanna oo saas u tahay ayb iyado laftirkeeda dad aan gefin ma jira iyaga oo nebigu ka dardaarmay ee uu yidhi hebel masaa-ishaas ma gefo dad waxaa arkay kutubta ku dhigaayo sheekh fulaan masaa-isha jarxiga iyo tacdiilka maba gefaba yaa yiri ma gafa marka ma yani xadiida saas dhahaayo oo la raacaa mase yani maxay tahay mararka qaar waxaa laga yaabaa nin imaama inuu tawahum qof ku jarxiyo ismoodsiin ibnu daqiiq waa sheegay iqtiraaxuu ku sheegay sidaasoo kale inay dhacdo mana laga yeeli jirin awal haddana ma laga yeelayo qaala bnu salaax waqad fuqidat waa la waayey buu yihi shuruud lahliyati ahliyada shuruudeeda maadaama uu kasoo sheekeeyey sifatu man tuqbalu riwaayatuhu ay wuxuu rabaa hadda inuu dhaho asaaniidda hadda ay dadku haystaan oo ay ku gaaraan kutubta ama bukhaari ha noqdo ama abu daawuud ha noqdo ama ha noqdo ama ijaasaadka ay haystaan dadka qaarkood ay ku gaaraan kitaab maalan ragga kitaabkaas ilaa sheikhaas dadka u dhaxeeyo shuruudii hadda aan soo sheegnay ma laga feerinayo najaa kitaabkan waa sugnaaday sanadkan barakadiisa umbaa layska rabaa maahane hadda kadibaa bukhaari sugnaana ma la dhahayan adiga laga bilaabo ilaa bukhaari inta aad isku gaartaan haddii nin iska xoogaa shuruudan hadda aan soo tilmaanay in laga wada helaa qof walbaa qasab maaha lianna adiga ama hayso sanad ama ha haysanin kitaabkan waa sugnaaday inuu bukhaari leeyahay bitawatur walistifaada ayuu ku sugnaaday khalaas marka sanadkan marka maxaa loo rabaa waa in ummaddan maadaama sanadka khaasiye ay u leedahay inuu iska baaqi noqdo silsiladaas taasuu rabaa marka inuu kuu sheego wuxuu yidhi waqad fuqidat waa la waayey shuruudu lahliyati ahliyada shuruudeeda fii qaalibi ahli zamaanina waqtigeenna zamankeennan dadkiisa badankood waa laga waayey walam yabqa maharin ilaa muraacaatu itisaali silsilati fi lisnaad isnaadka silsiladiisa in la ilaaliyo un maahan itisaalkeeda fayenbagii waxaa haboon anlaa yakuuna shaykhu shaykhu inuusan noqonin mashhuuran mid ku caanbaxa bifisqin wanaxwihi waan yakuuna dalika inuu ahaado ma'khuudan min dabdi samaacihi waan yakuuna inuu ahaado waxa laga qaadanayo ama uu qaada ou xambaarayo ma'khuudan mid la qaatay can dabdi samaacihi samaaciisa dabdigiisa laga qaatay min mashaayikhihi uu ka dabdiyey min ahli lkhibrati ah bi shani u ah ayb ijaazaadka zamankan ama habat habat baa la yidhaha maalan sheekh baa waxaa u qoran kutubta uu asaaniidda u haystoo kale waxay ku qoran tahay yacni iyuu meel ku qoray kitaab oo kale u samaystay ama buug oo kale u ka dhigay habat ayaa la yidhaha kaas habat thabadkaas marka mararka qaar qofka hadda dadka badanaa oo qofka hadduu xijaaz taga ama meelo kale uu tago waa loo qoraa waxaa laga yaabaa isagoo sheekhaas ninkaas isagoon shuyuukhdaas waxba ku akrinin oo cilmigiisa aynan warsanin aynan tijaabinin inay ijaazana siiyaan habatkiina u qoraan habatkiina ay siiyaana laga yaabaa habatkaasna ay siiyaan baa laga yaabaa marka muhiimku waa cilmiga hala ogaada kutuba aada asaaniiddooda haysa maalan haddii aadan aqoonin ama aadan si daqiiqo fiican u aqoonin laa tusaawi shay wax uu ku taraya ijaazo inaad haysato iyo ijaazadan shan daqiiqa lagu soo heli karaan waa jiraan marka shuyuukhda marka loo tago qad ajaztu laka marwiyaati kullaha saasoo kale dhahayaan ama waxaa laga yaaba inuu habadkiina ku siiyo ku raaciyo way fiican tahay wax fiican laakiin ardaygu inuu intaas ku kaaftoomo uu yidhaahdo mar haddaad asaaniid haysato waxbaha baranin ama isagii laftirkiisa oo uun xaraf ag taagnaado ee macaanidii uunan ag taagnayn iyadana waa dhibaato kale aafo kale ayay noqonay oo aan jaamacadaha waxba dhaamin wabilahi towfiiq sal alla slam ala nabina mxamed